بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الأحبة في الله waxaanu soo gaadhnay gebagabadii kitaabkii aanu aqriyaynay ee la magac baxay mi'atu xadiiثin lilxifd ama xifdi ama baro boqol xadiid waxaanu soo gaadhnay gebagabadiisii gebagabadii kitaabka fadliga ilaahay tabaaraka wa tacaala darsigeennu maanta waa darsigii labaatanaad waxaan ka bilaabaynaa xadiidka sagaashan iyo lix can cuhmaana bni cafaanin can cuhmaana bni cafaanin radia allahu canhu qaal qaala alnabiyu sala allahu alayhi wasalama khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama rawaahu lbukhaariyu xadiidkan waxaa soo saaray alimaamu albukhaari min xadiidi cuhmaan bni cafaan saxaabiga jaliilka ah kana mida casharadii lagu bishaareeyey jannada kana mida khulafaa larbaca cuhmaan bni cafaan wuxuu leeyahay nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama khayrukum dadow midka idinku khayrka badani saaad u dhantihiin rag iyo dumarba man wayatacallama alqur'aana horta qur'aanka bartay isagoo qur'aankii buu bartay kitaabka ilaahay buu aqriyey kadibna ma fadhiisanini wa callamahu dadkana waa sii baray ficilkiibuu mutacaddi ka dhigay oo shayga asaga kuma ekaanina wanaaggii buu sii faafiyey qofkaasba idinku khayr badan buu rasuulku leeyahay sala allahu alay wasalam su aasha waxay tahay ma jeceshahay dadka dadka ugu khayrka badan inaad noqoto waxaan ogahay inaad dhihi nacam laakiin anna waxaan leeyahay ana naftaydana u leeyahay nacam oo keli a ah kuma fillee eh, waddadeedii baana laga doonayaa inaanu marno oo waa maxay inaan qur'aankana baranno dadkana barno qur'aanka qiraa'adiisa tasxiixiisa xagga tajwiidka tadabburkiisa iyo macaanida ku jirta in la dhuuxo tafsiirkiisa iyo fahamkiisa tatbiiqiisa iyo ku camalfalkiisa oo dastuurka dhigashadiisa kullu daalika isku daaweyntiisa qur-aanka saasaanu u baahannahay inaanu u qaadanno khayrukum midka idinku khayr badan man weeye tacallama alqur'aana horta qur'aankii buu bartay wa callamahu dadkana waa uu sii baray qur-aankuna dadku si dad badan say moodayaan maaha qur-aanku waa fudud yah allah baa noo sheegay inuu fudud yahay walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min muddakir ilaahay qur-aanka waan fududaynay buu leeh waanu sahalnay buu leeh xataa nabiga markuu jibriil ku soo dejinaya qur-aanka waa u loo sahlayey nabiga waaxidii jibriil intuu dhegaysan buu haddana akrinayna nabi sal ly slam qur-aanka inuu fudud yahay waxaad ku garan shan jir baa xifdiyey ummaddan taariikhdeeda laakiin waxaa ka adag qur-aanka in la hayo xifdintiisa waxaa ka adag in la hayo lagu dhaqmo lagu camal falo xuduuddiisa la ilaaliya taasa adag maane xifdigiisa hore ilaahay baa ballan qaaday waayo waa maxfuud waa kitaab maxfuud min cind illaah laa yatiihi albaatilu min bayni yaday walaa min khalfi inaa naxnu nazalna adikra wa inaa lahu la xaafiduun annagaa ilaalinay buu alla leey tobaaraka tacala marka waa kitaab maxfuudo fii suduuri rijaal baaba lagu xifdin oo lagu ilaalin aan barana qur-aanka dadka aan barno aan ku dhaqan oo ku camalfalno khayrukum man tacalama alqur'aana wa callama rawa albukhaari xadiidka sagaashan iyo toddobaad can cuhmaan bni cafaanin mar labaad radia allahu canhu qaal qaala annabiyu sala allahu alay wasalam man tawada'a fa axsana alwuduu'a kharajat khataayaahu min jasadihi xataa takhruja min taxti adfaarihi rawaahu muslim xadiidkan imaamu muslim baa soo saaraya min xadiidi cuhmaan bni cafaan radi allahu tacaala canh cuhmaan ibni cafaanin qaal qaala nabiyu sal allahu alay wasalam nabigu wuxuu yidhi man tawada'a qofka weysaysta weyse un miyaa may fa axsana alwuduu'a weysadana qurxiya oo wanaajiya xubnihii loogu talagalay weysada si fiican u marya gacmaha isdhexgelgeliya garh weyn haddaad leedahay dhex gelgeliso lugaha faraha iyo anqawyada iyo meelahan xusullada si wanaagsan u ilaaliya saddex saddex mariya ama marba si wanaagsan laba jeer u mariya calaa kulli xaal weysadii nebi moxamed oo kale weysaysta sala allahu alay wasalam kharajat waxaa baxaya kharajat khataayaahu dunuubtiisa iyo dembiyadiisu waxay ka baxayaan min jasadii jirhkiisa subxaana allah naxariista ilahay noo galay jirhkiisa ayay ka baxayaan kharajat dunuubuhu ay kharajat khataayaahu min jasadihi wejiga markaad biyaha mariso indhaha waxaad ku eegtay indhuhu kaaga dhaceen carabka wuxuu kaa xaday oo xuquuqda alla ah dhaguhu waxay maqleen maalan ama aan wejiga marka hore ku daayo sanku waxa uu carfiyoon loo ogolayn biyaha waxay raacayaan biyaha ka daadanaya ayuu dembigu raacayaa gacanta sidoo kale biyaha ka daadan ayuu dembigu raacayaa gacanta bidixdaa sidoo kale biyaha ka daadan daadanayuu dembigu raacayaa madaxa markii la masaxana iyo macaldhagaha oo hal mar laysku masaxo aludunaani min alra's majmuuc xadiidkaa waa xasan aludunaani min alra's taayib lugihii sida oo kale dunuubtii yaryarayd oo dhan baa lagaa daadinayaa taana waa fadliga ilahi tabarak wa tacala wuxuu nabigu yiri sal ly salam xataa takhruja min taxti adfaari ilaa ay dunuubtu ka daadato cidiyaha hoostooda cidiyaha kuwa lugaha iyo kuwa gacmaha intaba cidiyaha hoostooday xataa ka daadanayaan yani biyahay raacayaan baa laga wada markaa laakiin weysada waa in la qurxiyaa oo siduu nabigu u weysaysan jiray loo weysaystaa calayhi salaatu wasalaam man tawada'a qofka weysaysta fa axsana alwuduu'a qurxiya kharajat khataayaahu dunuubtiisu waxay ka baxaysaa min jasadi xataa takhruja min taxti adfaarih ilaa ay cidyaha hoostooda wixii dembi aho ku jiray xataa uu baxo xadiidka sagaashan iyo sideedaad can cuhmaan ibni cafaanin radia allahu canhu qaal qaala الnabiyu salى اllahu alيyh wasalam man صala alcishaءa fi jamaacatin fakaأnamaa qaama nisfa اlleyl wman صala الصubxa fi jamaacatin fakaأnamaa qaama alleyla kulahu rawahu muslim xadiidka imaam muslim baa soo saaraya min xadiidi cuhmaan bni cafaan cuhmaan bni cafaan wuxuu leeyahay nabigu wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam ku salida nabigaaga alay slat slaam xusuuso salliga nabiga sala allah alay salam wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man salla alcishaaa waa cishaha dambe cishaayn waxaa la isku dhaha maxay maqribka iyo cisha man salla alcishaaa qofka salaada cisho tukada fii jamaacatinna ku tukada jamaaco fakaannamaa qaama nisfa alleyl xagga ajirka marka laga eego waxaa ilaahay agtiisa looga qorayaa oo malaa'igtu u diiwaangelinaysaa fa ka'annamaa waaba asagoo qaama istaagay nisfa alleyli lix saac oo habeennimo taagnaa habeenka oo laba loo qaybiyey mid ka mida qof taagnaa oo intaa tukanayey aqrinayey rukuucayoo sujuudayey ducaysanayay oo baryayey ooyayay oo ilintu ka daadanaysay ajirka loo qoro mid la eg baa laguu qoraya meelahan oo kale markii la joogo galbeedka ilaa dad yar oo nasiib u helay mooyeen masaajidadii iyo waxa weliba waktigan oo kale markii la joogo waa wax lala ilmeeyo wey laakiin waddamada muslimiinta subxaana allah shanta waktiba inaad jamaaco ku tukataas suurtagal kuu noqon karta halkan xataa haddaad dhahdo ceshihii tuko waxaa laga yaabaa inaad saddex afar qof ku tukataan ma ogtihiin reer galbeedka masaajidaanba cishaa lagu tukan markii waqtiga kale lasoo gaaro tuulooyinka yaryarka waa ka basasku ay ka go man salla alcishaaa fii jamaacatin qofka cisho ku tukada jamaaca fakaannamaa qaama nisfa alleyl waxaa ajirka xaggiisa loo qorayaa qof labiyo toban lix saacadoo wa taagnaa waman salla asubxa fii jamaacatin qofka salaada jumca ku tukado cafan qofka salaada subax ku tukada fii jamaacatin jamaaco ku tukadana fakaannamaa qaama alleyla kullah lixdii saaca ka maqnayd baa loo dhammaystiraya ceshihii baa jamaaco ku tukatay lix saacadoo taagnaa baa ajirkiisa lagu qoray salaada subax baa jamaaco ku tukatay habeenkii oo dhan adoo taagnaabaa lagu qoraya naxariista ilaahay ballaarana xadiidka sagaashan iyo sagaalaad can abi ayuub alansaari radia allahu canhu qaal qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalama man saama ramadaana ثuma atbacahu sita min shawaalin kana ka siyaami اdahri rawaahu muslim xadiidka muslim baa soo saaray min xadiidi abi ayuub alansaari abu ayuub alansaari wuxuu leeyahay nabigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam man saama ramadaan qofka bisha ramadaan sooma qofka bisha ramadaan sooma soonka kadib bisha ka dambaysa shawaal baa la yidhaahdaa huma atbacahu raacsiiya sittan lix maalmood oo min shawaalin bisha shawaal ah ka mid a yacni bisha shawaal lix maalmood ka sooma inay lixda maalmood isku xigaan qasab maaha soddonkaa maalmood ee soddonkaa maalmood ama sagaal iyo labaatankaa maalmood lix ka mida ka soon oo bacda ramadaana bisha shawaal kaana ka siyaami dahri qofkaasi wuxuu la mid yahay kaana kaman saama dahra kullah wuxuu la mid yahay qof labiyo toban bilood soomay maalintii beeqa u dhigantaa marka lix labiyo toban u qaybi sooma lix maalmood adigoo soomay yaa waxay ka dhigan tahay adiga oo labiyo toban bilood soomay sana kaamila xadiidkii hore waad maqlayseen kanna waan maqlaynaa kulli isku soo duuduubo rabbi dembi dhaaf badan asbaabihii jannada lagu geli lahaana kuu sahlay jannadina kuu diyaariyey oo kuu qurxiyey qofka haysta ii sheega waxa ka maqan so inuu allown caabudo dembi dhaafkana badiyo hadday wax ka dhacaanna waa bini aadame turuqdii lagu dembi dhaafi lahaana uu maro soo janno janno ku haa dhaco xadiidka kitaabkeenna ugu dambeeya marka hore waxaan dhahaynay xadiidka darsigeenna ugu dambeeya hadda waxaan leeyahay fadliga ilaahay kadib oo waxaanoo fadliga ilaahay keligii bay u noqonaysaa tawfiiqda asagaa iska leh kitaabkeenna xadiidkii ugu dambeeyey waa xadiidkii boqol hal laba eber xadiidka boqolaad wey can sahl can sahl bni xunayfin radia allahu canhu qaal qaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam man sa'la allaha الshahaadata bisidqin ballagahu allahu manaazila الshuhadaa wain maata calى firaashih rawaahu muslim man sa'la allaha الshahaadata bisidqin ballagahu allaahu manaazila ashuhadaa wa in maata calaa firaashi xadiidkan imaam muslim baa soo saaray min xadiidi sahl ibni xunayf sahl ibni xunayf wuxuu leeyahay nabigaa yidhi sala allahu aley wasalam man sa'ala allaha qofka alla weydiista ashahaadata shahiidnimo alla weydiista gacan ka xaq daran inay disho qofka alla weydiista ama ardulmacaraka jihaad fii sabiili illaah oo gaalo iyo muslimiin iskaga soo horjeedaan fii sabiili illaah liiclaa'i kelimati illaahina lagu dagaalamayo halka inuu ku shahiido qofka alla weydiista wa ilaa um, ummadda shuhadadeedu way badanta ardulmacaraka qofka ku shahiida waa shahiid hooyada umul raacda waa shahiid midka gubta oo guri ku gubta waa shahiid midka demi guri kusoo duma iyo derbi waa shahiid midka badda ku qarqoomo ee biyuhu maanshayaan waa shahiid qofka gurigiisa lagu soo weeraro oo saa lagu dilo waa shahiid qofka xoolihiisa isagoo difaacaya waa shahiid ummadda shuhadadeedu way badan yihiin laakiin kala darajo way kala darajo sarreeyaan qaarna waa shahiidun fi dunya waalaakhira qaarna waa shahiidun fi alaakhira bas ayib mid kastaba ha noqotee man sa'ala allaha qofka weydiista alle ashahaadata bisidqinna ku weydiista ikhlaas iyo run iyo dhabnimo daacadnimo qofka ilaahay ku weydiista inuu shahaado siiyo oo gacan ka xaqdaran ay disho ama isagoo diinta difaacaya sidaas lagu dilo man sa'ala allaha shahaadata bisidqin runna ay kaa tahay runnimadana ilaahay baa xaqiijinaya ayaa xaqiijin karaoo garan kara adiguna waad garan kartaa dabcan oo adiga wax kaa soo fulayaana qofka noocaa ilaahay wax u weydiista ballagahu allaahu ilaahay wuxuu gaarsiiyaa manaasila ashuhadaa darajaadka shuhadada ayuu alla gaadhsiiyaa garaadaha shuhaadada buu alla gaadhsiiyaa wa in maata calaa firaashihi gurigiisaba ha ku dhinte firaashkiisaba ha ku dhinto eh ilaahay wuxuu gaadhsiiyaa qof shahi qof jihaaday oo shahiiday oo ardulmacraka ku shahiiday oo nin gaala uu dilay asagoo liiclaahi kelimatillah u dagaalamaya ajirka loo qorayo mid lamida baa laguu qori niyadaa wanaagsan sidqigana aad alle ku weydiisatay adigoo gurigaaga jooga ilaa khaalid bin weliid ood og tihiin inuu intaas oo jihaad uu galay jidhkiisana meel la taabtaa laga waayey ilaa waran uu ku yaallo markii dambena wuxuu ku dhintay gurigiisa ayuu ku dhintay wa in maata calaa firaashi xadiidkani gebagebo fiican buu noo yahay boqolka xadiid inaan ku khatinno gebagabada wanaagsan waa maxay inaan qalbigeenna aan si dhaba ilaahay wax oga weydiisanaa sidqi iyo run inay cibaadadeennu sidqi naga tahay baryadeennu inay sidqi iyo run naga tahay shahaado dalabkeenna inay sidqi iyo run naga tahay cibaadada ilaahay oo dhan inay sidqi iyo run naga tahay wax alla wixii runkaa ana in lagu gaadho darajaad aad u sarreeya iyo dadka kaa sarreeya darajadooda in aad ku gaadhayso allah waxaan weydiisanayaa tabaaraka wa tacaala wixii aanu soo aqrinay wixii aanu asiibnay ilaahay inuu ajir iyo thawaab naga siiyo mahaddeedana awal iyo aakhirba ilaahay baa iskale tabaaraka wa tacaala ilaahay waxaan weydiisanayaa wixii aanu gefnay oo jahliga yagu uu noo geeyey wixii aanu gefnay oo carabku nagaga dhacay wixii aanu ka gaari kari weynay oo wakhtigu uu ka soo gaabtay intaba inuu ilaahay noo dhaafo tabaaraka wa tacaala fasax waxaan u siinayaa qof kasta oo cashirkan dhegaysta labaatankaa dersi qof kasta oo dhegaysta wixii oga muuqda oo mulaaxado ah oo caqiidada dhaawacaya oo islaamka dhaawacaya inaan beri ka ahay shaqana aana ku lahayn xaqana aan u hoggaansamayo wixii talo oo naseexo i soo gaadhana halkaa inaan saaranayo inahu waliyu dalika walqaadiru calay ilaahay baan mahad u celinaynaa tabaaraka jala wacalaa ilaahayna ha nagu anfaco darsigaa walaalaha noo soo diyaariyeyna ilaahay ajir iyo xasanaad ha ka siiyo inta gelinaysa inta duubaysa iyo inta jeedinaysa iyo inta sii faafinaysana ilaahay waxaan u weydiinayaa maalinta qiyaamo inuu jannadiisa uu nagu kulmiyo inahu waliyu dalika waalqadiru calayh wsal allahuma wslama clى cabdika wrasuulika muxamadi wclى aalihi wصaxaabati ajmaciin wاssalaamu calaykum wraxmat اllahi